kulan wacan dhegeystayaal idilkiinbaa meeloo joogtaan isi walbood inoo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka keyenen u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeena mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal oo arbaco taarikh waxay ku aasiisan tahay kooda bisha februaayo sanadda qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah muqdisho waxaa ka furmay shir madaxeedka dalalka safka hore la yidhaahdo ee soomaaliya dariska la ah iyo hogaanka dowladda federaalka waxyaabaha shirka looga hadlaya ayaad degeysan doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa shacabka muqdisho oo dhibaato ku qaba xiirnaashaha wadooyinka oo iyana markaa cabasho ka muujiyey sidoo kale waxaad maqli doontaan doorashada kursiga hob oo isna lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee galmudug maraykankana waxa uu mar kale ballan qaaday taageero milatari oo dheeraada iyo hub casriya ah inuu siin doono xukuumadda yukrain qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan ee mar kale kusoo dhawaada kulanka keenan waxaytaas naftiisa gelisaa jannada iyo sida xawral haytaas naftiisa gelisaa مصطفى شفاعي حنوك دارسي حسوس مصطفى شفاعي hadday sidii fuulay miyaan xushoobin sidii ugu xalayeyo macaway xisaabtiikooda xeerkiisa mudan baa sharaf lagu xurmeeyaa xeerkiisa mudan baa sharaf lagu xurmeeya la kala dila xeebsigooda ma ogolidadka xumo tashiilka xasidkay la kala dila xeebsigooda ma ogoli xeerkiisa mudanba sharaf lagu xurmeeya anxaqawrooca shaqa Joseph. xanfadaysidii fuulay miyaan xashooday sidii ugu sidii fuulay miyaan xashooday sidii ugu xalayow lacaway xisaabtii dhegeystaan hol kudhigeedu yahay xeerkiisa mudanba cododka waa xasan aadan samater iyo shankaroon axmed yuusuf ereyada waxaa laga hayaa allah u naxariistee maxamed cali kaariye laxanka waxaa saaray axmed nuur jangow waana haysii soo baxay sannaddii kunsagaalboqoltoddobaiyotoddobaatankii daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k n n war maxaa u dambeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahayd haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal maya maadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaalmarinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k nn kulmiyaad u taqaan ku qaybaha hore ee barnaamijka kulanka ka iirinaya gudagana dhegeystayaal aynu ku bilownay ee muqdisho waxaa ka furmay shirka madaxeedka dalalka safka hore iyo dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa guddoomiyey sharaf hargeysood ay wada qaateen madaxda dalalka itoobiya kenya soomaaliya iyo jabuuti waxaa ka qayb galay kulankan oo furitaankiisu markaa ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha wufuud caalami ah oo ka kala socda dalalka gobolka geeska afrika waxaa guddoomiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana kasoo qayb galay madaxweynaha dalka kenya william samaw ruto madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka etoobiya abiy axmed iyo sidoo kale madaxweyne xasan sheekh oo gudoomiyey shirkan waxaa lagaga arinsanayay sidii markaa loo mideen lahaa howlgallada lagula dagaalamayo waxay ugu yeeraan madaxdani argagixisada iyadoo markaa xubnaha hogaamiyaasha dalalka afrika ay isla falanqeeyeen hanaanka fulinta qorshaha ka soo baxay kulan ay muqdisho ku yeesheen wasiirada gaashaandhigga iyo taliyayaasha ciidamada xooga dalalka soomaaliya kenya etoobiya iyo jabuuti waxaa lagu sheegay war-saxaafadeed villa soomaaliya kasoo baxay in madaxdu ay si wadajira ah u bogaadiyeen guulaha ay ciidamada dowladda soomaaliya ka gaareen howlgallada ka dhanka al-shabaab oo deegaano badan markaa ay qabsadeen sida war lagu xusay waxaa sidoo kale ay madaxdu isla garteen hoostana ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in la sameeyo howlgallo ay si wadajira ah u fulinayaan ciidamada dowladda soomaaliya ciidamada wadamada soomaaliya jabuuti kenya iyo etoobiya kuwa oo markaa ka al-shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa lagu sheegay war inuu uga mahad celiyey madaxda dalalka kenya william ruto ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle sida markaa ay u ajiibeen casuumaadda uu diray inay soo qayb galeen shirkan xilliga xasaasiga kusoo aaday waxaa la filayaa in shirkan uu markaa weli socdo iyadoo markaa furitaankiisa uun uu hadda ahaa waxaana waxyaabaha diirada lagu saaraya ugu weyn arrimaha amniga soomaaliya in la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka ee markaa la doonayo in amniga dalka loogu wareejiyo guud ahaan ciidamada soomaalida ee xooga waxaana markaa la filayaa in ay ka wada shaqeeyaan madaxda gudiyana u saaran arrinta isla falanqeeyaan sidoo kalena dowladda federaalku ay ka dalban doonto madaxda afrikaanku inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka al-shabaab ee marka dalka ka socda wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya daawud aweys jaamac ayaa muqdisho shir ku qabtay waxa uu markaa kaga hadlay furitaanka shirkan iyo madaxda kasoo qeybgalaysa iyo sidoo kale arrimo kale ay kamid yihiin howlgalada markaa dalka ka socda ee al-shabaab sida marka ay dowladda ku sheegtay warbixinta toddobaadlaha waxaan idinku wargelinaynaa in dhammaan madaxdii loogu talagalay shirkaas inay ka qayb galaan ay haatan eh, magaalada muqdisho ku sugan yihiin eh, uuna soo dhoweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxda ilaa haatan soo gaaray magaalada waxaa ka mid ah Eh, madaxweynaha jamhuuriyadda aynu walaalahanahay jabuuti mudane ismaaciil cumar geele eh, madaxweynaha jamhuuriyadda kenya william ruto iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed eh, shirkan waa shir muhiim u ah amniga gobolka waa shir muhiim u ah in wadamada xubnaha ka ee dalalkan deriska ah ay si qoto dheer uga wada xaajoodaan arrimaha amniga ee labada dhinac ka dhexeeya Eh, maadaama haatan soomaaliya ay ka socdaan howlgallo ka dhana khawaariijta waxaa madaxdu isla gorfayn doonaan amaba ay isla eegi doonaan ajendayaal ay shalay ansixiyeen wasiirada gaashaandhigga ee dalalkan safka hore oo shalay muqdisho ku kulmay iyagoo ay weheliyaan taliyaasha ciidamada eh, qalabka sida dalalkooda marka waa shir runtii yimid waqtii loogu talagalay xili soomaaliya ay guulo badan ka gaarayso eh, howlgallada ay kula jirto khawaarijta al-shabaab in caalamkuna uu aqoonsado in guulahani ay waxtar u yihiin amniga gobolka waa arrin kale muhiim u ah oo siyaasadda iyo amniga soomaaliyaba waxtar weyn u leh eh, waxaa markaa wadamadan ay ku guulaystaan in dhinaca amniga iska kaashadaan ay fursad u siinaysaa in ay diiradda saaraan arrimo kale sida arrimaha dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo arrimaha isdhexgalka bulshooyinka eh, dalalkooda maadaama amniga uu yahay shuruudda koowaad ee u baahan in la abuuro xasiloonni ay dadku wax ku qabsan karaan intaas markaan uga baxno eh, shirka eh, shir madaxeedka wadamada safka hore maanta magaalada muqdisho ku yeelanayaan waxaan gudagelaynaa barnaamijkeenii toddobaadlaha oo aynu kaga warbixinaynay howlgalladii socday ee ka dhanka ahaa khawaariijta iyo ajendooyinka kale ee qaran ee soomaaliya toddobaadkii lasoo dhaafay u hirgalay waxaa xusid mudan inay si weli guul ugu socdaan howlgalladii dalka looga ciribtiraya khawaarijta al-shabaab mid ka mid a ah howlgalladaas haddaan xusno waa howlgal ka dhacay gobolka shabeellaha hoose oo in ka badan boqol iyo soddon iyo lix ka tirsan khawaariijta oo ay ku jiraan horjoogayaal lagu dilay tiro kale oo boqol ku dhowna lagu dhaawacay howlgal qorshaysan oo ciidanka soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ay ka sameeyeen dhul keyn ah oo ku yaala inta u dhexaysa tawakaliya iyo garasjeereed oo labaiyo toban kilomitir galbeed ka jira degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose dowlad goboleedka koonfur galbeed wararka la xaqiijiyay waxay sheegaya in khawaariijtu ay doonayeen in ay weerar gaadma ah ay ku qaadaan dad shacab ay waxyeeleeyaan balse ciidanka nabadsugidda oo kaashanaya khibradooda iyo eh, rag si wanaagsan ugu xeldheer arrimaha nabad sugidda ay ka war heleen amaba ay heleen xogta ee eh, argixisada isla markaasna ay ku baxeen halkaas ay ku laayeen tiradaas sida aadka u badan ee gaaraya in ka badan boqolna halkaas lagu dhaawacay hirshabeelle iyana ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah howlgal ayay ka fuliyeen waxa ay beegsadeen sideed ka mida ah khawaariijta oo laba horjooga ay ka mid yihiin eh, waxaa xusid mudan in khawaariijta la beegsada ay markaas ku guda jireen inay lacag baada ka qaataan dad shacab ah balse Eh, xoog degdega oo la helay ciidamadu ku dhaqaaqeen halkaasna ay ku laayeen dhammaan khawaariijtii oo horjoogayaal ay ku jiraan eh, aada waxaan uga mahad celinaynaa shacabka sida dhow ay ula shaqaynayaan ciidamada islamarkaana ay sida degdega ah xogta ula wadaagayaan ciidamada ciidamadana waxay aad ugu mahadsan yihiin sida degdega ay uga jawaabayaan marka ay helaan fariimaha ku saabsan eh, arrimaha nabadgelyada ee lagu badbaadinaya shacabka soomaaliyeed dhanka dowlad goboleedka puntland iyana waxaa ka dhacay howlgal waxaa halkaas lagu beegsaday mid ka mid ah horjoogayaasha argagixisada oo la yidhaahdo bilaal al suudaani oo ahaa hogaamiyaha daacish ee soomaaliya howlgalkaas waxaa kaloo sidoo kale lagu dilay toban ka mid ah maleeshiyaad la socday eh, eh, ninkaas la yidhaahdo bilaal al suudaani oo iyagu marka weerarka u dhacaya isku dayay in ay sameeyaan fal is-hortaag ah dhanka galmudugna oo horey guulo badan ee ciidamada xooga dalka iyo shacabka ay uga gaareen waxaa ayana ka soo yeeraya warar aad runtii aad loogu farxo ah in ciidanku ay la wareegeen degaano hor leh oo ku yaala halkaasi taasina ay ka dhigan tahay in goordhow eh, degaanada shabeelle iyo galmudug ay noqdaan degaano xor ah oo aan laga helin amaba ay joogitaan ku leeyihiin maleeshiyaadka ama khawaarijta al-shabaab dhinaca jubbaland howlgallo si habsami leh uga socda ayaa iyadana ka bilowday waxa ay ciidamada amniga ee jubbaland ay si weyn uga shaqaynayaan inay miinooyinka ka saaraan dhulal baaxad leh oo isku xira deegaanada halkaasi si markaasi ay u sahalnaato socodka bulshada waxaa xusid mudan in khawaariijtu ay halkaasi miinooyin ku aaseen si ay u kala jaraan isu socodka dadka iyo nolosha dadka haddaba maadaama gobollada jubbooyinka ay ka mid noqdeen degaanada cusub ee howlgallada ay ka socdaan eh, waxaan bogaadinaynaa ciidamada iyo guulaha ay haatan gaareen iyadoo la filayo si la mid ah guulihii laga gaaray degaanada eh, galmudug iyo hirshabeelle in ciidanka amniga ee jubbaland iyaguna ay guula noocaasi gaari doonaan hadduu la yidhaahdo guud ahaan howlgallada socda waxaa laga gaaray guulo ballaaran iyo dhul badan oo laga xoreeyay khawaariijta ee toddobaadkii hore waxaan idinla wadaagnay in dhimashada khawaariijta ay gaaraysay in ka badan toddobaadkan ama toddobadii maalmood lasoo dhaafay dhimashada khawaariijta kor waxay u dhaafaysa taasina waxay ka dhigaysaa tirada guud ee laga dilay khawaariijta labadii toddobaad ee lasoo dhaafay in ka badan shan boqol waxaa halkaasi ka muuqda guul weyn oo ay soo hoyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed rajo iyo ididilo soo gelaysa shacab badan oo soomaaliyeed oo ah in dhowaan ay maqli doonaan warka farxad badan oo ah in guud ahaanba khawaariijta laga sifeeyey degaano badan oo soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya daawud awees jaamac ayuu ahaa oo markaa shir jiraad ku qabtay muqdisho kana hadlayay arrimo badan oo ay ka mid yihiin shirka furmay iyo sidoo kale arrimo kale oo markaa ay ku jiraan howlgallada karinka al-shabaab ee dalka ka socda shirkii uu guddoomiyey madaxweyne xasan sheikh waxaa laga soo saaray war-saxaafadeed markaa ka kooban xubno badan ama ilaa shan iyo toban qodob waxaa markaa war-saxaafadeedka ku jira in madaxdu ay markaa ajiibeen kana soo qeyb galeen kulankan uu guddoomiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ka qayb galay sida war lagu sheegay madaxweynaha dalka kenya william ruto ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk etoobiya abiy axmed madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle waxaa markaa lagu sheegay war in madaxdu isla garatay in diiradda la saaro sidii loo sii ambaqaadi lahaa qorshaha ay dowladda soomaaliya ku dooneyso in markaa ay u helaan awood ay kula wareegi karaan amniga guud ee dalka sidoo kalena ay ku hanan karaan marka la eego goobaha haatan ay ku sugan yihiin ciidamada amisom sidii marka ay usii jabaari lahaayeen howlgallada ka dhana al-shabaab in la dhiso ciidamo ama guddi ka shaqeeya arrimaha hurtabinta leh ee qorshaha kala guurka sidoo kale waxaa markaa ay isla soo qaadeen in laga sii ambaqaado qorshayaashii ay soo bandhigeen kulankii ay muqdisho ku yeesheen wasiirada gaashaandhiga iyo taliyaasha ciidamada dalalka safka hore iyo soomaaliya waxaa war saxaafeedka shirka kasoo baxay sidoo kale lagu sheegay in laisla gartay muhiimadda ay leedahay in la tixgeliyo madaxbanaanida dhuleed sharafka madaxbanaanida siyaasadeed iyo midnimada dadka soomaaliyeed waxay sidoo kale shirku uu soo jeediyey in markaa uu bogaadiyey howlgallada karanka al-shabaab ee dowladda federaalk soomaaliya ay wadaan shirku wuxuu xoojiyey in dowladda federaalk soomaaliya lagu gacan siiyo dadaalada dib u xoreynta ay ku dooneysa in lagula wareego guud ahaan dalka sidoo kale waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedka shirku waxa uu aqoonsaday dadaalada ay doonayaan dowladda in si wada jira ah markaa shacabka iyaguba ay u wajahaan in laga heshiiyo dhinacyada siyaasadda la dhiirogeliyo dhinacyada dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada dhammaan dhinacyadu ina ka shaqeeyaan dadaalada ah in markaa lala dagaanamo al-shabaab sidoo kale shirku wuxuu hoos ka xariiqay horumarada laga sameeyey iyo xoreynta dhulka haatan lala wareegay al-shabaab iyadoo oo markaa iska kaashadaan ciidamada dowladda iyo atmin sida lagu sheegay war-saxaafadeedka sidoo kale shirku waxa uu markaa diiradda saaray in la dhiso sidoo kalena la sameeyo qorshe midaysan oo dalalkan madaxdooda iyo guddiyadooda ay ka shaqeynayaan si markaa loo horumariyo dhinacyada horumarinta taageerada iyo arrimo kale sidoo kale shirku waxa uu mar kale bogaadiyey ayaa layiri dowladda federaalk soomaaliya sida ay markaa uga go-an tahay in ay saaxiibtinimo iyo deris wanaag kula noolaato dalalka deriska ah kulana macaamisho waxaa sidoo kale la sheegay in shirku uu si buuxda diiradda u saaray soo jeedinta iyo codsiga ka yimid dowladda federaalk soomaaliya oo ay ka go-an tahay inay markaa hesho taageerada dalalka deriska ah si ay markaa u ambaqaado dagaalka ka dhanka al-shabaab ee guud ahaan dalka ka socda si looga adkaado al-shabaab sidoo kale shirku waxa uu ka hadlay in diirada la saaro qorsho wadajir ah oo ay dhammaan dhinacyadu u dhan yihiin kaasi oo ka dhinaca al-shabaab sidoo kale waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedka in loo baahan yahay in markaa nidaam xasiloon laga hirgeliyo deegaanada iyo dhulalka laga saaray al-shabaab waxaa kaloo lagu sheegay war-saxaafadeedka kasoo baxay kulanka wadajirka ay qaateen madaxda dalalka soomaaliya jabuuti kenya iyo etoobiya in markaa ay madaxdu diiradda saarto in la dhiso guddi labada dhinac ah oo dowladda federaalk soomaaliya iyo dalalkan ka kooban kaasi oo ka shaqeynaya qorshaha kala guurka ee marka uu dhammaado muddaxireedka ciidamada atmis ee ku sugan soomaaliya sidoo kale waxaa war lagu sheegay in markaa ay madaxdu isku afgarteen in la dhaqangeliyo qorshaha dhammaan lagu doonayo in lagu wado dagaalka dhanka al-shabaab dalalku waxay isla garteen in al-shabaab markaa ay kala dagaalamaan dhinacyada milatariga dhaqaalaha si guudna iska kaashadaan istraatiijiyadda lagu wajahayo dagaalka iyadoo marka ay dagaalku ka qayb qaadanayaan dhammaan koonfurta iyo bartamaha dalka ayna ka qeybgalayaan dhammaan xubnaha markaa la yaqaano ama loo yaqaano saamileyda siyaasadda ama stakeholderska sidoo kale shirku waxa uu go-aamiyey in la dhiso guddi farsamo oo ka shaqeyn doono dhammaan arrimaha muhiimka ah ee marka la doonayo in lagu sii ambaqaado waxaa sidoo kale la sheegay in shirku lagu soo dhoweeyey qorshaha dowladda federaalk soomaaliya ee ah in la taageero shacabka iyo dadka deegaankiis abaabulay iyo ciidamada dowladda iska kaashanaya dagaalka dhanka al-shabaab sidoo kale waxaa war-saxaafeedka shirmadaxeedka dalalka frontline stateska loo yaqaano lagu sheegay in markaa lasoo jeediyey in la si ambaqaado dhammaan horumarada laga sameeyey dagaalka in markaa la eego xaaladaha kala duwan iyo in la dhammaystiro qorshaha cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya sidii looga qaadi lahaa sanadkan dhammaadkiisa sidoo kale waxaa ugu dambeyn lagu yiri war-saxaafeedka shirmadaxeedka dalalka afrika ka soo baxay ee soomaaliya ay ka mid tahay in markaa muhiimadda ay leedahay in la dhiso ciidamo ka shaqeyn doono iskaashiga dhinaca amniga ee dhanka xuduudaha ah kuwaasi oo looga dalinayahay inay la dagaalamaan kooxaha xagjirada ah ee kasoo gudba xuduudaha dalalkan loo yaqaano frontline states shirkan ayaa markaa waxaa u muuqdaa in markaa durbaba laga soo saaray war saxaafadeedkan ka kooban ilaa iyo markaa shan toban qodob oo ay madaxdu isla garteen in markaa diirada la saaro dhammaan arrimaha ku xusan war-saxaafadeedkan waxaana shirka guddoomiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud inta badan waxaa xiran wadooyinka caasimada iyadoo oo diirada saarayaan ciidamada amnigu inay sugaan amniga shacabkana dhankooda waxaay markaa tamanayaan walaac ku aadan in xirnaanshaha wadooyinku ay ku dhiban yihiin maadaama dad badan oo markaa garabrarato ah ay iyagu ku dhiban yihiin marka aysan heli karin waxyaaba ay nolosha qutulduruuriga ku maareeyaan waxaa jira dad badan oo ku noolaa waxa maalinkaa un ay shaqeeyaan maadaama haatan inta badan waddooyinku xiran yihiin waxa ay markaa u muuqdaan in shacabku ay culays dareemayaan markaan dhuusmareeb haddaan eegnana magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug maanta waxaa lagu qabtay doorashada kursiga hob boqol toddoba kursigan oo deegaan doorashadiisu ahayd magaalada dhuusmareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaana markaa kursigan u tartamayay aamino tahliil warsame iyo sidoo kale ilyaas sheekh axmed ibraahim gudoomiyaha guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka kuraasta bannaan ee ko iyo tobanaad ee baarlamaanka soomaaliya ayaa markaa ku dhawaaqay natiijada doorashada iyo sida loo kala guuleystay kursiga walaalkan natiijadu waxay ku dhamaatay siddeetan lix cod ayaa tiri waan rabnaa waan waafaqsannahay waan doonaynaa inuu walaalkana ilyaas uu nagu matalo baarlamaanka iyo tobnaad wax ka aamusay ma jiraan wax diidayna ma jiraan sidaa darteed siddeetan iyo lix cod ayuu ku guuleystay walaalka ilyaas wixii hadda laga bilaabana doorashada isagaa ku guuleystay isagaana idina xildhibaanka idinku matalaya gudoomiyaha guddiga kumeel ah ee doorashada kuraasta ka banaan baarlamaanka koob iyo ee soomaaliya oo dhusmareeb kaga dhawaaqayay natiijada kursiga hob boqol toddoba iyo afartan oo markaa uu horey ugu fadhiiyey agaasimaha hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka mahad maxamed salaad dhankiisa xildhibaanka guuleystay ee ilyaas sheekh axmed ibraahim ayaa isna markaa ka hadlay dareenkiisa ku aadan in markaa uu ku fariisan doono kursiga uu baneeyey taliyaha hay-adda nabadsugidda walaashay aamina tahliil oo ayadu ii tanaasushay kadib markay tixgelida duruufo badan aamina waa qofaan muddo dheer isnaqaanay lagu yaqaano adeeg bulsho oo aada u fara badan oo ay deegaanadan ka qabatay marka inay aniga isoo hormarisay ii tanaasushana waan u mahad celinayaa aan kusoo gabagabeeyo walaalkay kursigan ku fadhiyey sagaalkii sano ama tobankii sano ee lasoo dhaafay mahad maxamed salaad oo ah taliyaha hay-adda nabadsugidda qaranka in isagoo dee mahad waa la wada yaqaanaa oo nin ilka jabsaday oo siyaasadda ku ilka jabsada waaye marka kalley <laughs> berihiisa ka bilaabi mayna laakiin insha allah waxaan ka dabagey doonaa matalaada ummadda insha allahu tacaala walaalkeyga sidoo kale waanu mahad celinayaa waana ninaan isku dhownahay wada shaqayn dhowr leenahay hore u wada shaqayn jirnay oona adeega bulshada ka wada shaqayn jirnay haddana insha allah aan ka sii wada shaqayn doona haddii ilaan aada iyo aada mahadsantihiin dhammaan xildhibaan ilyaas sheekh axmed ibraahim oo loo doortay kursiga hob boqol toddobiyo afartan oo doorashadiisu ay maanta ka qabsoontay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayuu ahaa kursigan waxaa horay ugu fadhiiyey kuna guuleystay sanadii hore doorashadii ka dhacday magaalada dhuusamareeb xildhibaan mahad maxamed salaad oo haatan isagu baneeyey noqdayna taliyaha hay-adda nabsugida sirdoonka qaranka barnaamijka kulanka kana dhegeysanaysaan idaacadda kulmiina waad nagala socotaan dhegeystayaal ku barnaamijka kulankan dhegeysaneysaan idaacadda kulminaad nagala socotaan dhegeystayaal markan waxaa laleeyahay soomaaliya waxaa laga helay marka leego eego kheyraad iyo tamar qaali ka ah guud ahaan dunida daraasada ay sameysay shirkad laga leeyahay dalka mareykanka kana sameysay badaha dalalka geeska afrika ayaa la sheegay in lagu ogaaday in soomaaliya ay ka mid tahay dalalka keliya ee qaniga ku ah kheyraadka loo yaqaano hydrogen green oo ah tamarta laga dhaliyo gunta hoose ee biyaha badda qabtaa oo loo isticmaalo waxyaabo kala duwan oo faa-iido u leh wax soo saarka dunida baaritaankan waxaa la sheegay in la sameeyey laba sano ka hor balse dhowaan ayaa lasoo bandhigay waxa ay muujinaysaa in koob iyo labaatan meel oo ka mida ah guud ahaan badaha soomaaliya ama badda soomaaliya maalintiiba laga soo saari karo konton iyo labo dhibic shan bilyan oo kilogram oo ah tamarta loo yaqaano hydrogen green hal meel oo ka mida ah. koob iyo labaatanka ayaa waxaa la sheegay in markaa soomaaliya ay ka heli karto lacag ku dhow saddex boqol oo bilyan oo dollar sida ku cad warbixinta halka sanadiina ay heli karto saddex boqol oo bilyan oo markaa lagu dhuftay koob labaatanka sida baaritaanka iyo daraasadu ay tilmaamayso halkii meel tamarta laga soo saaro soomaaliya waxa ay ku filan tahay ayaa laleeyahay guud ahaan qaaradda yurub oo dhan nooca tamartan loo yaqaano hydrogen grain ayaa ah midda mustaqbalka laga isticmaali doono guud ahaan dunida si looga hortago wasaqowga hawada sidoo kale dalalka horumaray ee dunida higsigoodu waxa uu yahay ayaa la sheegay in markaa laga hortago waxyaabaha sababa isbeddelka cimilada iyo wasaqowga hawada higsiga dalalka adduunka ee saxeixay heshiiska wax kaqabashada isbeddelka cimilada ee baris waxa uu dhigayaa in la helo tamar nadiif ah oo markaa dunida aan ku keenaynin isbeddel cimilo iyo in markaa jawiga ay khalado waxaa markaa ugu muhiimsan waa tamartan loo yaqaano hydrogen green in la isticmaalo shirkadaha soo saara baabuurta dunida laga isticmaalo ama kuwa ugu casrisan ee qaarkood ay ka mid yihiin toyota tesla b m w waxaay sheegeen in marka la gaaro sannadda laba kun iyo soddonka ay markaa baabuurtooda boqolkiiba sagaashan ay noqon doonaan kuwa ku shaqeeya tamarta loo yaqaano hydrogen green waxaa markaa la sheegay halkii baabuur inuu ku qaadan karo tamarta hydrogen greenkan wax ka yar toban ilbiriqsi waxa ay muujinaysaa daraasaddan in markaa soomaaliya haddii ay sida ay tahay kaga faa'iideysato wax soo saarka kheyraadkan dhex eegaaga badaheeda in markaa soomaaliya ay si fudud kaga mid noqon karto dalalka dunida ugu horumarsan dhaqaale ahaanna marka qaniga ku ah hydrogen green waxaa la aaminsan yahay in dunidu markaa sanadaha soo socda ama labaatanka sano ee soo socda ay duniduba u guuri doonto in la isticmaalo in gawaaridu ku shaqeeyaan tamartan loo yaqaano hydrogen green wadamo badan oo dunida ayay ka dhamaatay oo aan haysan sidoo kale dalal yar ayaa markaa wax yar ka soo saara tamartan balse waxaa la aaminsan yahay soomaaliya ay ka mid tahay dalalka dhifi naadirka ah ee markaa haysta kheyraadka ugu badan ama waxsoo saarka ugu badan ee tamarta loo yaqaano hydrogen green barnaamijka kulanka kana dhegeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhegeystayaal fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k n n kulmiye news network timrogtiini maadau yahayd xalay urkataan la soo maray marka timrogtiini maadau yahayd xalay urkataan la soo maray waa ismoodis ma lahu ujeedadu heystan ismoodsiis oo marka ay ku looqeynayaan fanaaninta muuse ismaaciil qaranley faamo cabdulaahi kaahin maandeeq eryadeda waxaa iskale maxamed cumar huriyo waxaana markaa ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka ka yenen heese kale ayaa noo socda balse markan ku soo dhawaataan xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalin arbaca taariikhduna waa kowda bisha labaad ee febraayo sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta soddon iyo labaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol soddon iyo saddex cisho haddii dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah, maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sideedii allaha u naxariistee waxaa magaalada muqdisho lagu aasay meydka afhayeenkii xilligaasi ee maamulka gobolka banaadir cabaas maxamed nuur galeyr maanta oo kale sanadkii labada kun iyo tobankii sheekh xasan turki oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii ururkii xisbul islaam ayaa ku dhawaaqay inuu ku biiray al-shabaab isla markaana uu ka baxay xisbul islaam uu ka tirsanaa maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun shan iyo tobankii allaha u naxariistee waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday xuseen sheikh axmed hilowle kadare oo ka mid ahaa aqoon-yahanadii soomaaliyeed ee afka soomaaliga wax ka qoray maanta oo kale sanadkii labada kun sagaal tobankii waxaa isbitaal ku yaala dalka hindiya ku geeriyooday allaha u naxariistee abwaan cabdulaahi xirsi baarleex oo ka mid ahaa abwaanada soomaaliyeed oo sida weyn looga yaqaano geyiga soomaalida maanta oo kale sanadii kun sagaal dalka kuuriya ayaa ku dhawaaqay inuu ka go'ay jabaan oo heysan jiray maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo diyaaradihii dagaalka ee ingiriiska ayaa duqeeyey wadamo ku yaala qaaradda yurub maanta oo kalena sanadkii kun sagaal boqol afartan lixdii golaha guud ee qaramada midoobe ayaa doortay xoghayihii guud ee ugu horeeyey ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol waxaa lagu dhawaaqay in dalalka Syria iyo Masar ay isku yihiin hal dal balse waxa ay kala go'een sanadkii 1961 guud ahaana waayaga intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n mahadsantahay luul maxamuud aadan oo nala socodsiineysay xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay oo qayb ka ahayd barnaamijka kulanka k n n markan haddaan eegno dalka ciraaq waxaa la laleeyahay saldhigay leeyihiin ciidamada militariga wadanka turkiga ayaa markaa lagu bartilmaameysaday ilaa dhowr ganjaal oo ku dhacay waqooyiga dalka ciraaq saldhigay ku leeyihiin ciidamada militariga wadanka turkiga saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ayaa sida warbaahinta u xaqiijiyay waxaa la aaminsan yahay in maleeshiyaadka ay taageertay iiraan ee marka loo yaqaano axraar al ciraaq ay iyagu markaa soo tuureen madaafiicda lagu weeraray saldhigyada ay ku leeyihiin ciidamada turkiga waqooyiga dalka ciraaq waxaa la aaminsan yahay in markaa mas-uuliyadda weerarka ay iyagu leeyihiin waxaana uu sababay dhaawacyo soo gaaray xubno turkiya iyo sidoo kale burbur ee soo gaaray saldhigga ciidamada turkiga ay ku leeyihiin waqooyiga dalka ciraaq afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka turkiga wuxuu sheegay in weeraradani ay mar weliba yihiin kuwo soo noqnoqda oo ay soo bartilmaameedsadaana xubno ka mid a ah maleeshiyaadka ay iiraan taageerto sidoo kale maamulka k r g ama xubnaha kurdiyiinta ee dowladda ku jira waxa ay sheegeen in ilaa sideed ka mida ah madaafiicdu ay ku dhaceen saldhig milatari oo ku yaala gobolka nineveh loo yaqaano ee waqooyiga dalka ciraaq waxaana la aaminsan yahay in qaarkood gudaha saldhigga ku dhaceen halka qaarna ay ku dhaceen ee banaanka saldhiggan wasiirka gaashaandhigga ee turkiga halusi aka ayaa waxa uu markaa isagu sheegay in weerarkani uu ahaa mid ay soo qaadeen xubnaha maleeshiyaadka ay iiraan taageerto sidoo kalena ay yihiin kuwo mar weliba soo noqnoqda waxa uu sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyin dheeraada oo markaa argoosia ah, sidoo kalena ciidamada turkidu ay bilaabi doonaan howlgallo milatari oo ka dhana maleeshiyaadka ay iiraan taageerto ee markaa dhibaatada ku haya ciidamada wadanka turkiga turkiga ayaa waxa uu muddooyinkii lasoo dhaafay iyo sanadihii lasoo dhaafayba qaaday weeraro iyo howlgallo military oo ka dhana dagaalyahanada p k k loo yaqaano bishii abril sanadii hore ayuu weerarada qaaday sidaasoo kalena waxa uu markaa dhowr jeer sameeyey howlgallo military oo lagu diqeeyey laguna bartilmaameysaday ciidamada maleeshiyaadka ay iiraan taageeraan kuwaasi oo inta badan iyaguna dhibaato ku haya marka la eego saldhigyada turkiga uu ku leeyahay wadankaasi ciraaq dhinaca kalena haddii aynu egno warbixinada kale ee barnaamijka waxaa soo xirmay gabi ahaanba suuqi kaliibsiga iibsiga ciyaartooyda ciyaarahadan marka dhankan ka eegnana waxa uu noqday mid ka mid a ah suuqii ugu cajiibsanaa ama layaabka badnaa marka la eego waxaa laga calaamadeeyey waxyaabo dhowr ay ka mid yihiin in markaa kooxaha ka dhisan horyaalka ingiriisku ay qarash gareeyeen dhaqaalii ugu badnaa ee xidigo lagu soo iibsado kooxda chelsea ayaa noqotay kooxda dhaqaalaha ugu badan marka la eego afar laab ku bixisay xidigo dhowra ah ay kusoo iibsadeen marka la eego garoonka stafon regna ay keeneen waxaa saxiixyadii ugu cajiibsanaa ee la diiwaan geliyay suuqa janaayo ee xirmay xalay sideedda habeenimo waxaa ka marka la eego afduubkii ay chelsea u geysatay mukhailo modric xiddiga lagu magacaabo oo arsenal ay aad marka ugu dhiiranayd kalsooni badan ku qabtay inay heli karto balse kooxda bulu ayaa daqiiqadii ugu dambeeyey ee marka wadahadalada soo gashay suuqa gebi ahaanna waxa ay markaa afduubeen lana wareegeen xidiga mukhailo modric sidaas si la mid ah waxyaabaha la xasuusan doono suuqa kaliibsiga ciyaartooyda ee xirmo waxaa ka mid ah sida layaabka lahayd kooxda blue la wareegtay enzo fernandes oo isagu ku guuleystay laacibka ugu da yaraa koobkii adduunka ee dalka qatar lagu gabagabeeyey sanadii hore lacag ka badan boqol iyo soddon milyan ayay chelsea ku iibsatay xidigan oo noqon doona mid kamid ah xidigaha ugu qaalisan ama sixyadii ugu qaalisanaa kubadda cagta taariikhda premier league inta la ogyahay waxaana markaa sidaas lamida ah, ah daqiiqadii ugu dambeeyey xidiga lagu magacaabo jai conselo oo ka tegay manchester city una dhaqaaqay kooxda kubadda cagta ee byr munich sidaasi lamida saacadihii ugu dambeeyey suuqa iibsiga gorginio xidiga lagu magacaabo chelsea u ciyaari jiray ayaa si la yaab leh ugu biiray marka la eego arsenal waxyaabaha iyo kuwo kale ayaana laga diiwaangeliyey dhacdooyinkii marka la eego koobka ama suuqa kaliibsiga ciyaartoyda ee bisha janaayo oo gebi ahaanba soo xirmay ugu dambeyntiina mareykanku waxa uu leeyahay waxaan ugu wareejinay dalka iyadoo markaa hiiti laga qaaday xubno badan oo lagu eedeeyay dilka jubanil moysi bishii julaay ka oo lagu dilay hoygiisa dil qorsheysan ayaa lagu tilmaamay waxaa la xiray ilaa iyo toddoba xubnood oo lagu tuhumay inay markaa yihiin kuwii fudeeyay amaba ka dambeeyey dilka hogaamiyihii haiti balse mareykanku waxa uu xushay afar xubnood oo aada loo tuhunsan yahay mareykanka ayaana markaa loo wareejiyay waxaa la filayaa in la maxkamadeeyo wasaaradda cadaaladda mareykanka sida ay shaacisay xubnahan waxa ay badi ku eedeysan yihiin inay ku lug lahaayeen dil qorshaysan oo lagu khaarijiyey hogaamiyihii dalkan heiti oo qalalaase ay haatan ka taagan yihiin waxaana la dilay bishii julaay sanadii laba kun markaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warkalamaane waxaa layidhi madaxdii loo igmaday iista afrikana odayadeediiya baa eegadan ku shirayaa layidhi meel agteenna ah akhbaar maxaad ka haysaan rag waysxoga ogaadaay aryaa axmedow anigu jawaab kuuma hayo anaa su'aal kale qabe afaartii oodaayees arke abniga may adkay raabaan afaartii oodaayees arke abniga may adkay raabaan waran naftay su'aal yaab lewa qaba hatu ka hora lanko agle dhiman eh gabartoole kadaray maylare wal jaabay eh, ah lagur meel bohol baali eh oo roogsidii gabartee jaaba lagurow nagadi boholya biisheenti biyowini dadba badan a wedeen mays eray biyow antun dadab e wedan gabartun hobad gridi gaada doonan gabartii anti isqobadi biyoyi gridi boholini gabarti gaadi madaasha gabarti mayba qobsatay geeda qobsati o boholi gowshe eh madaasha ma ertay obow galanti ingoboy obow galanti ingobo erti geeda geeda qobsati naftiisa goy biyoyaraasi usugo roorao haafadi kanagadi mayl eray lan yaw gabarti adla jirta jaabaha ligurlakaari waata wala eri madaasa meeray obow eh. obowdiya iyonay geedgobsashoodiya maliyaabne eh. anigiyaas liyaabi oo geedagii ligooyiya warku bilaawi reed ino afar oday isniskuano tallang maliyaabne eh. hoobiyugu minan subarnan isku guraaya liyaabi warkan waxaan odhan lahaa mugdigii in laga soo baxo horumarkii muuqdo martigelisay caasimada iyadu shiru muhiimaaye madaxweynayaal ba is-arkiyo mudanayaashii muwaafaqiya khayr baa shirkana laga malaynaa warwar ma haysaane markii shacab iyo dowlad iyo ciidanba loo midoobay shabaab kobtaydii eh. maaragtaa ku dhacday farxadkoodana waxaa la yidhi eh. waddammada deriska nalaha ka sokayn maayaan kadibna waxaan maqlay madaxweyne xasan sheekh eh. inuu isugu yeedhay madaxda waddammada deriska ah wuxuuna la yidhi waxaanaan ku maqlay lama joogine waa nagu shabaab waana nugu daawateene annagu idin xaasidimayna iska celiya bahalkii waa kaas wararta waayahan soomaalidu madaxda ay casuunto ma dhega fududaa jirin laakiin kuwaan markii la wacay ciidan iyo wasiir gaashaandhig iyo madaxweyne kalama harin weliba wasiirro u diray madaxweynuhu inay soo dhaweeyaan marka halkaa waxaa iga muuqata nimankii xaggiinna loo soo eriyee saad yeeshiinnin walba inuu isleeyahay war wax ma ogodiine shirkan waxaa la yidhaahdaa somaali frontinal state samin oo micnaheedu u yahay shirka wadamada safka hore ee soomaaliya waxaa laga wada hadlayana waxay tahay dagaalka shabaab sidii la iskaga kaashan lahaa war idinkoon isdaalin maanta shirka wuxuu u dhexeeyey waryaa oo maaha iyo arri kala ah habaarigaani iyo salaamno wala weynay wadamada soomaaliya la jaarkaabay ku jirtaa somalilan shirka ma lagu casuumay wargabooso war mahaysida shalay diyaarad baa imaaraadka ka kacday markii ay ku sii dhowdahay waddankii ay u socotay ayaa cilad lagu ogaaday dibayna u soo noqotay saddex iyo saacadood kadib garoonkii ka duushayay ku soo degtay kadibna warbaahinta caalamiga ah waxay ciwaan ka dhigeen diyaarad saddex iyo saacadood hawada ku jirtay oo ku soo laabatay isla garoonkii ay ka duushay kadibna waaxid qawdhan hoo caraysan ayaa wuxuu ku soo qoray waa barta ay maanta somalilan joogto soddon sano aan hawada ku jirnay halkaan ka dulnay baan ku soo laabannay jugjug <laughs> meelaan isku surnaawa dheega jari aryaadhaha calanka soomaaliya meel kasta laga sura laascaanood soohdintii somalilan sow kama sokayso war anigu faysal cali waraa waxaan ka maqli jiray xuduuddeennu waa garoowe war kalemaanay warka adla waalataana idinku nacaye shirkii madaxda bari bariga afrika madaxweynuhu ku casuumay waa socdaa shir la ah oo muqdisho lagu qabtana waxaa u dambaysay kii oo shirkii igad lagu qabtay war somalilan waxba ka garan maysaane diyaarad meeshay ka kacday ku soo laabataa kuma cusba sababtoo ah kuwa garoonkeeda ka kaca hargeysa duqayn jiray markaasay hadana garoonka fariisan jireen war gaboosow hargaysay kaaga dhegtay waxaa lagu sheegay madaxweynayaalka geeska afrika oo ku shiraya muqdisho maxaa muusal biixi looga reebuu taagan yahay adaan fahmini naw waar walla dhame run laysu sheego shirka looma dhammee war kalamaanay war ma haysiine jidadka magaalada muqdisho dhan waa la xidhay shacabkana waxaa la yidhi aalamiintayoo cagtiina maala daruufaana keentayoo waa dareemi karnaa laakiin waxaa la yaab ohoon la yaabanahay qolada hoobiyaha soo rida maxaa loo qaban waayey war midkaa isagaa anigaa ku mashquulae marka ciidanku amniga sugo waddooyinka dhan xidhaan dhaqdhaqaaqa shacabkana ay joojiyaan ciidankan ku mataansanoo madaafiicda iyo hoobiyaha soo bilaaba maxaa loo dhugan waaya iyo soo maraan arya axmed dheerow bilaash haddis u xanaajihaysaah shaqadan mararka qaar waa tii la wada qaba jiray meeqa jeeraa lagu yidhi majaabeesa meelkaaley ka muulax muulax leeyihiin majaabeesa meelkaaley ka muulax muulax leeyihiin war isindhowal mooshiidina beledkooba meelo hirhirinye meelonan shalkiisintashidanta war kalamaanay war ma haysiine shan qodobo culculus ayaa ka soo baxay warkii madaxda soomaaliya jabuuti etoobiya iyo kenya saddexda madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraha etoobiyana waxay qalinka iskula duugeen qodobadan qodobka koowaad oo ugu horreeya wuxuu yahay in la tixgeliyo madax banaanida dhuleed tan siyaasadeed iyo midnimada soomaaliya qodobka labaad waxaa dowladda soomaaliya lagu bogaadiyey dagaalka ay la gashay shabaab lama koobi kare kuwa muhiimkahan idiin sheegayahe qodobada kale ugu culculus waxaa ka mid ah in si wadajir ah loo wada go'aansaday dhibtirka al-shabaab iyadoo laga saarayo dhammaan meelaha ay ka joogaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah in la soo dhoweeyey codsiga dowladda soomaaliya ee lagu qalabaynayo ciidamadeeda ayna ku heli karaan hubka fudud iyo kan culus korna loogu qaadaya awoodda ciidamada federaalka ah ee s n a loo yaqaan qodobka afariyo tobanaad wuxuu dhigayay in dowladda soomaaliya laga taageero dadaalka ay ugu jirto in gebi ahaanba laga qaado cunaqabataynta hubka dhammaadka sanadkan iyadoo la wada qiray inay dadaal badan gelisay xakamaynta hubka qodobka ugu dambeeya shan iyo tobanaadna waxay madaxdu wada go'aansadeen in layskala shaqeeya si wada jir ah adkaynta amniga xuduudaha iyadoo la ciribtirayo argagixisada war cabdikuuso waxaad ka tagtay qodobka tobanaadoo sheegaya howlgal qorshaysan inay wada fuliyaan waddamada safka hore oo ay sheegaan inay ku ciribtirayaan shabaab waddamada safka hore shabaab markii la jebiyey miyay soo tooseen war soomaaliya xuduudda la leh qaar aanan aaminayn baa ku jiree ciidamada iskaashanaya qaarkood amay hub ka guuraan oo ka tagtagaan si ay nimankii u qaataan sidii ka dhici jirtay xiryaha ay ka guuraan ciidamada etoobiya wargaboosow waagii hore shabaabka soomaaliya lagu dhex korinayey umadaanuna inaysan jid iyo jaha yeelanaa laga rabay xataa kii ka baxa dib baa loogu soo celi jiray laakiin markii soomaalidii inta kacda dhacday la arkay inay heryadii iska dulqaadayso nin walba waxaa u cadaatay daadku inuu gurigiisa ugu tegayo marka waxaa lala kabashkabash leeyahay dan soomaaliyeed maana nin walba u yambelidu ku soo gelin waayo aryaadhaha madaxdu hadday qodobadan ku heshiiyeen fulinaa horta laga rabaa waa tiina hore loo yidhi haddaan waxaan lugu heshin hadhow lugugu hilima hadda waxaan lugu heshin hadhow lagugu hilima war ma haysaane golaha wasiiradu waxay ansixiyeen xeerka la dagaalanka argagixisada war waxaas macawisleeya mar hore ansixida war meeshii lagu arko ha lagu toogta la yidhi war shiikha shabaab fu'aad songolo waxaan ka maqli jiray gaal qofkii arka ha la dilo inkastoo asagu muwaadin iswii dhishan yahay marka hadda golaha wasiiradu qofkii argagixiso arka ha la dilo miyay dheheen warwarka way iga dhex golaha wasiiradu xeerka la dagaalanka argagixisaday ansixiyeena socdaalkana way ansixiyeen dacwadaa sharciba waxaa la yidhi baarlamaanka ka gudbaan waxay wax weyn ka tarayaan amniga laakiin anigu waxaan xasuustaa xeerka la dagaalanka argagixisada dhowr jeer hadda ka hor in la diiday marka baarlamaankaanna waan ogaan doonnaa waxay ka yeelaan horta baarlamaanadii hore diiday ma lagu dhex jiray war xildhibaan shariif mustafa oo fadhiga baarlamaanka ka hadla maalin dhawood wuxuu yidhi shabaabka meelaha fogfog laga raadinayaa annaguna dhex fadhiyaa qadbadan <laughs> hasu fiiriimadaas maleeyo warkahayga dhex gelina baarlamaankii horeo tobnaadna xildhibaan cabdulaahi goodax barre waa ka yidhi kaasaa shabaaba inta farta ku fiiqay anaana aqaan warwar ma haysiine taliya hay nabad sugidda mahad salaad xildhibaan maaha war taliyihii hore hay nabad sugidda sahad yaasiin asba xildhibaan maahan warnamiyaa kursiwanlan walba ka fadheeda may xildhibaannimada lankadiida war fahad sababtii loogu diiday waa ogeyne mahadlaxo u eebsaday war fahad hadda xilmahayo waa ka nabadgelaysiine afaraha mahad maa ka baxdaan horta kursiga maad haddii shabaab lagala tashan lahay halla gubaydhihi lahaayeen siday ku xukumi lahaayeen horta nabay haddaan soo xasuustay waxaan idin weyddiiyey dalabkii shabaab baarlamaanka uga codsadeen inay madaxweynaha mooshin ka keenaan oo xilka looga xayuubiyo xagguu ku dambeeyey baarlamaanku ma aamusay uga jawaabeen war marka ugu horraysa aad mooshin maqasho meeshuu ka yimid waa taqaan war anigu waxaan ka baqayaa sharciga la dagaalanka argixisada golaha wasiirada ansixiyeen markii baarlamaanka la horgeeyo inuu kooramka dhammaan waayo aryaa markaas warka xildhibaan shariif mustafa wallee ku caddaabmaayo war cabdulla xildhibaankaasu raaligelinow ka bixiyey warkaase sow inuu ka noqdo asagana gar kuma aha warwarka hala waalanine ergada kursiga hoob wou kala kacday sanadkan gudihiisna laba maray doorasho galeen kursigaasoo hore mahasanaad ugu fadhiyeyna maanta waxaa ku soo baxay xildhibaanka cusub ilyaas sheekh axmed war ergada hannabin anigu waxaan maqli jiray nin dooran doorta xaw dhahdeen dadkase xaw dambaajiseen odayaashii layidhi heshiishay shabaab la soo galeena galbeedka hiiraan oo halgan lagu qabto beledweyne mayna la keenay xaggee loo gudbiyey warhaanyo maalin dhooaytiyaashan sinli kuu gumilaysan ma lahayne war hadda ka hor madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf dabageed wuxuu yidhi oday shabaab la xiriir intaan dagaalka ku jirnay ayaan soo qabannay maadaama nin waayeel uu ahaa waxaan damacna inaan sii daayno waxaan dhahna dadkaan kugu shirinaynaaye beriaan ka ahay waxaasna shaqo kumilihi dheh waana ay qasbaan shabaab ma rabin dheh kadibna odaygii markaan dadka hor keennay warkaan ku haysana maan mid ka daran ayuu meesha ka sheegay kadibna mikrofoonka intaa ka dambine anaba suguud u dhiibna dhan xamar iyo xabsi dhaxaligeeye aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi suuta u fadha sheela qaab ninkii la showraa al-shabaab suuta u fadha sheela qaab ninkii la showraa al-shabaab war cabdulla waxaan maqli jiray sharadkaynu dhigannaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa war annina weliba dheega jiray maxaa sheekadeenii nacas inta shiraysa dumarkii dabal ugu sheegtay shalagalab waranna waxaan maqli jiray fakatay oo taladee ni adiga furfurayo lacabkeenu fidiyo jirtanii fashilanto fara kuma jirte kowdhe war waxaad ka tagtay haddaad saas u fududahay waad iga fasaxantee faadumoy faraskaagu anigu ha ku qaado war cabdikuusow cabdulaahi xalal weyste hadduu ku dhegaysto dib u heesi maayo waryaan u kala wada <laughs> hal weysto oy dindadiiday xubintii kalamaan ayaad maqlayseen guud ahaana waa inageintaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka keenood kala socoteen warbaahinta kulmiye anigoo cabdicasiis beerada barnaamijkii la socodsiinaya cabdirasaaq afarsameyne gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa heesaan kudhugeedu yahay dhibta aan qabo waxaa ku luuqeynaysa fanaanada shamis abuukar ismaaciil gaduuda caruur eeryada waxaa laga hayaa xasan aadan halac laxanka waxaa saaray xaafuun waana heysihii soo baxay intaan barnaamijkan lamida ah ku kulmi doono nabadgelyo